qaacidadii afaraad oo shiikhu uu noogu sheeg sheegay qofka maanta ma arkaysaa yidhaahda daahiru nas laysa bimuraadadka yidhaahda oo fikrad xun maanta ma arkaysaa ka qaata oo ka fahma sifadu inay tamaatul ay ku dhacayso oo sifadu tamaatul oo sifaadka alle iyo sifaadka makhluuqa la sino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 wsalaf waman yantasib ilaa caqidati salafi saalix iyo bayn ahlilbidaca ahlilkalaam biajmacihim iyadoo la kala reebin jahmiyuhum wa muctasiliyuhum wa ashcariyuhum ahlukalaam o dhan iyadoo la kala reebin muftaraqa ariiqa sababta masalada waa masalada istawaha masalada ahlulkalaam kuma kala harin gebigood warmahooday ahlu sunna ay u qaateen ma garan hadduu jahmi ou yahay hadduu muctasili ou yahay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 inaan maaragtay bal kitaabka wixii uu shiiku meesha kusoo qoray inaan maaragtay bal aan taqriib aan kusoo dhamayno yoolkiisa ma gaari karno mihaalu dalika taa marka waxaa u mihaala oo dhahay ana nusuusa nusuusta oo dhan kullahaa dhammaanteed dallad waxay ku tusiisay calaa wasfi lilaahi allah in lagu tilmaamo bilculuwi sarayn waalfawqiyati inuu ka sarreeyo waa isku macnee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 culuwigu waa sifa daati ah sida cilmiga oo kale mar kastaba ilaahay wuu sarreeyey sawaaan intuu carshiga abuuray intuu abuurayba mar kasta alla wuu sarreeyey subxaana wa tacaala marka laakiin istawuhu waa sifa ficiliya ikhtiyaariya waa waxa allo ou sameey oo doorto sida khalqiga oo kale nusuulka oo kale maaragtay kalaamka oo kale kalaamka marna sifa daati u noqon karaa marna sifa ficiliyana waa dhinacna wuu ka noqon karaa marka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 ma garanta carshiga unbaa loo idaafay karaa laakiin culuwigu alle makhluuqaadkiiso dhan alla ka sareeya subxaana wa tacaala inkastoo macnal culuwi isla soo gelayaano hadda carshigu makhluuqaadka isaga ugu sarreeya allana carshigiisoo ka sarreeya subxaana wa tacaala halkaa markii aan waddo wuxuu yihi mihaalu dalika ana nusuusa kullaha dallat waxay kuxusiisay calaa wasfi ilaahi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 wa ama alistiwaa'u ka saromarka cala alcarshi laga saro maro fa lcilmi bihi dhinaca laga ogaado huwa samcu waayo walaysa fi lkitaabi kuma sugna wasunnati wasun lahu haa marka taasaa nusuusta ku sugan maxaa nusuusta aan ku sugnayn midda mutakallimiinta ay la yimaadeen macnaha wuxuu ku leey wixii qur-aanka iyo naska ku sugnaa intay ka tageen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 saasuu isleeyaha maskaxdu gashanaya markaasu wuxuu leeyaha maskaxdu wuxuu leeyahay faqiyaasu haada eh? faqiyaasha idin wada qora soo maha ah. macnaha isagiya wuxuu leeyahy faqiyaasu haada kaa waxaa loo qiyaas qaadanaya annahu low cudima alcarshu carshiga haddii la waayo lasaqada rabu tabaaraka wa tacaala dhacay bal waxda ayaa khiyaalka xaggee laga keeno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 ma ahan siyaayi waxaasoo dhan isagaa jeebkiisa ka dhashaday kullahaa min nataa'iji afkaari ninka oo waxaway mutawahimka waxyaale asaga uu dhashay waayo laakiin xabuu ka keeno inuu ama anfiyu dhahay isawihiisu qucuud iyo istiqraaraa ku jira ama kuma jiro intuu ka keeno markaasuu sheikhu wuxuu leey walaa yuclamnu lamana oga anna musama alqucuud waxa qucuud lagu magacaabo iyo walistiqraari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 haddii xaajada keenayso alla u baahan yahay inaad qaarna anfiso tiraad istawihii lafdigii aad tusid oo macnihiisin laakiin aad anfiso tiraada laysa biqucuudin wastiqraar macno mala waxaase ka horeeya mar hor marka hore alfaadan furuqa u dhaxaysa oo waxay dhahaan culammadu istiwaa haddii la yidhaahdo wuxuu ku tusinayaa waa ficil alle oo sameeyey oo culuw irtifaaca ku tusinaya shaygaa alle inuu ka sarreeyo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 walaa istiqraar maxaa tiraahday wa nafyu laakhari taxakumun waay adaa iska taxakumta yani waxawey almusaadara cala almatluub waxay yidhahdaano adiga aad xukunkii iska ridato adigoon maaragtay xujajkii kuu qiri lahaan keenin oo qofka xukunkii iska afduubo afduub qofka oo nataa'ijta oo afduubo waay waqad culima waxaana laogyahay ana bayna musama listiwaay walistiqraari walqucuudi walaakin almaqsuudu hunaa halkan wax danta aan ka waxa weeyaan an yuclama inuu ogaado khada'a man yanfi shaya shay qofka anfinaayo maca ihbaati nadiiri midlow isagoo sugay macnaha kaba soo qaad ilaahay inuu saba carshiga oo maaratay istawaa caleyh cala carshi istawaa walaakin istawa haysa oo alla carshiga uu ku istawooday lagama qaadanayo inay xaajo ay jirto hadduusan marka u baahnayn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 inaad tidhahda istiwaaa yaliiqu bijalaalihi aadna ka fahamtid ana allaha subxaana wa laa yaxtaaj ilaa makhluuqaatihi inoosan u baahnayn sama iyo carsh iyo kayrkeed wallahu aniyun can alcaalamiina kullahu inaad baabkaas ku diraraysid haddii kale ood ama sugtid ama aad adwaxaysid waxaaway awalan alfaad macaanideedu kala duwan yahay ayaad isku mid ka dhiftay ma garan taaniyan haddana wax aan lawaasim ahayn aad meeshay ka dhalisay oo xaajaad ka dhalisay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 oo geed wax ka qori laha uu raadiyo oo intaas maaragtay godin iyo madiil yar iyo wax ma ka dhalanayso inamaa amruhu idaa arada shan yaquul lahu kun fayakuun nacam fadakara wuxuu sheegay fadakara wuxuu sheegay annahu khalaqa alla inuu abuuray uma istawaa oo ka sara maray fadakara wuxuu kamaa dakara sugu sheegay annahu qadara ilaahay wax inuu jaangooyo uu qadaray fahadaa uu hanuuniyey oo qof walba wixii uu qadaray dariiqu u mari lahaa ilaahay uu ku hanuuniyey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 muftaqirun ileyh u dhibaatoon yahay wa huwa alghaniyu waana ka deeqtoon can kulli maa siwaa waxa ka soo haree wahuwa lam yadkur mana uusan sheegin ila istiwaa'an yaqusuhu istiwa asaga ku gaara lam yadkur ma sheegin istiwaa'an yatanaawalu hayrahu istiwa oo kayrkiisa uu soo geli karo walaa yasluxu lahu u sooban kamaa lam yadkur siduuna u sheegin fii cilmihi wa qudratihi wa ru'yatihi wa samcihi wa khalqihi ousan u sheegin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 ma tuhmi karaa oo macnaa ma mala'waali karaa oo ma ismoodsiin karaa mutawahimun mid wax ismoodsiiya ana binaa'ahu dhismada alleh mila binaa'i alaadamiy aadamiga dhismaysa inay tahay almuxtaaji ee dhibaatoon ee asagu muxtaajka waxyaala badan u dhawaatoon alladii yaxtaaju wuxuu u dhibaatoon yahay ilaa zubulin dambiil ama bade maarata yani baadigaayaro dhoobada iyo waxyaas loogu qaado zubulku waa dambiisha marka de iyadaa marka hore dhagaxda iyo malaa lagu qaadi jiray haddana waa kuwa maaragtay baadigaalka iyo qofka babalaaran leh waa kuwa wax ku qaata wa majaarifin nacam majaarifin waxbaa badeelada zubulka waxbaa waa dambiisha camal iyo hadda maaragtay jeega yarka oo maarata yani baaldiga yarka oo biyaha oo lagu qaado babalaaran iyo kuwa dhismada isticmaalaan majaarifna waxbaa waa badeelka oo maanta maaragta carada lagu qaso oo wax lagu qaado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 maaragtay ilaahay laguma isticmaalo qiyaas shumuuli ah oo intaad maaragtay shay kulliya xugum wada siiso afraaddii shay kulliyaa xukum leh shaygaas kulligoo xugum leh ayaad marka afraaddii xugumka ku wada dareerinaysaa magarta waxaa leeda matalan alcaalam mutaqayir wa kullu mutaqayirin xaadi marka waxaad ku xukumtay caalamkii dhammaan inuu mutaqayir yahay soomaa markaad ku xukumtay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 oo qiyaasul wla ayada waxawy fii xaqa siaa loo isticmaalay daraba lakum maala min anfusikum hal lakuma malaka xalay xoolihiina haddaad adiga addoonkaaga ada wax ka siina oo kula tasarufo oo shariig aada samaysanayn kayfa ilaahay shariig buu yeelaysaa adinkoo bini aadamaha ka nasahan inaad shariig aad samaysataan oo xoolaaga iyo hantada addoon adiga aad leed oo kugula tasarufo oo boqolkiiba boqol fa kayfa alla subxaana wa tacaala koonkiisa ula tasarrufa marka waa maal aclaa waayo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 marna maarata fawqa alcarshi istawaa cala alcarshi marka fiidaanu ma qaara waxay marka ay leeyihiin mutakalimiintu waxay leeyihin fiidan waxay macnaheedu keenaysaa inuu alla oo mutaxayis oo ku yaha makhluuqaad saa darteed marka waa ka anfinaynaa oo maanta ma arkaysa taxayuskaasaan ka anfinaynaa oo marka halkaas marka ay ta'wiilka wax uga raadsadaan baabkaanu marka asagana uu kuu caddaynaa meel walba meesha maanta ma arkaysaa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 wakadalika qowluhu tacaala qowlkiisa oo dhahay a amintum aamin noqoteen man fi samaai allihii samada ka sarreeyey an yaksifa bikum inuu idinla gediyo alarda dhulka uu idinla gooyo faidaa hiya tamuuru waa iyadoo meeraysanaysa nacam man tawahama qofkii ismoodsiiyo dhahay u fiirsada aad iyo aad ana muqtadaa haadihi laayati aayadan macnaha ka dhalanaya an yakuuna allahu allah inuu noqdo fii daakhili samaawaati samada inuu ku dhex jiro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 waxay ku jira unbay macno ku yeelataa taasaa laga fiirinaya fahuwa huwa bixasani mudaaf ilayh waa wax loo adeefiyo oo loo tiiriyo unbay maaragtay ku xiran tahay walihaada sidaa darteeda yufariqu waxaa la kala geeyaa bayna kowni shayi shayga ahaashadiisa oo filmakaani uu yahay wa kowniljismi fi lxayizi farqa udhexeeya waxay leeyihin kutubaha shuruuxda xogaa sharsharxay shaygaan filmakaani haddii la yidhaahdo kama dhalanayso inuu buuxiyo haddaan idhaahno maalan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 ilaa mir'aadkan weji ma geli karo runa ah. waxa gelaysa oo kasoo xikaasmaysa waxaa weeye waa suuradii nacam wa kownu lkalaami fi lwaraq hadalkiia warqadda ku yaala magal iyo cajaladoo ku duuban yahay fi shariid waa kala duwan yihi ad sheekha shariid waqtigiisa inuusa joogina dhici karo laakiin mitaalka anaga ku darayna kownu fi lwaraq waxnaa kitaabatuhu alfaadii oo la qoray ayaa ku taal ee kalaamkiiyo xuruuftiila ma ah soo maa macnaa xuruuftii lagu dhawaaqay laakiin kown lkalaami fi shariif yaxtalif can hada hadalkii laftiisii oo sidii u sajilan waa nacam waa kala duwanya fiiduna waa isku mid ma garata fiiduna waa isku mid laakiin shay walba isticmaalkiisa moota waraaqa waxaa lagu qoraa soo maaha laakiin hadalkiiyo afka ra'diioo kasoo baxayso makhaarij lxuruata maafi waa rumuus oo kitaabadii ka rumuusa maaratay oo qeexaysa laakiin markaa cajalada ku duuban yahay hadalkaagii naftiisii waayo shiikhu marka wuxuu yidhi fa ina likulli noocin nooc kasta oo min hadi anwaaci khaasiyatan wax u u leeyahay yatamayazu biha uu ku soocmayo can hayri hayrkiisa wain kaana xarfu fii mustacmalan fii dalika kulli hore loo isticmaalo marka waxay ku xiran tahay waxaa ka dambeeya iyo macaanidooda ibnu maalik waa arkay baabu xuruufuljarri doolbaa macnahay keento si isu kala bedelaan iyo waxyaalahaas kolley waxay ku xiran tahay isu kala bedelka maxaa keenaaya oo maanta ma tanaa loo isticmaala tanaa loo isticmaalo waxaa keenaaya macnaha shaygay gashay unbay ku xirantaha markaa sida hadda sheikha uu sheegaayo hadalkiiu marka kuu dhawaynaya wuxuu yidhi falaw qaala alqaa'ilu haddii uu yidhaahdo mid wax yidhaahdo alcarshu fi samaa yani alcarshu fi samaa carshiguma samadow ku dhex yaalaa am fi lard la qiila waxaa la leeyahay fi samaa ayaa la leeyahay okay oo bimacna alculuwiyaa laga wada waa ka sarreeya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 haddaad allaba janno weydiisanaysaan fasaluuhu lfirdowsa firdowsa weydiista fa inahaa acla ljannata iyadaa ugu sarraysa wa awsatu ljanna iyadaa ugu khiyaarsan wey wasadka macnaa makaanadaan uga dhexdhexaysa maa wasadka waa khiyaarnimada sababto aclaa maadaama la yidhi wasadka waa meesha ugu fiican waay wa carshu raxmaan sanqaabkeedana carshuraxmaanku wey marka inay samada ay ka sarrayso oo samadii carshiga udhexayso fa haadihi ljannatu jannadan sakfuhaa ladii sakfuhaa sakfigeedu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 fii nufuusi lmukhaatabiina dadka lala hadlaayo ana allaha alcaliy alaclaa alihii sareeyey oo sarraynta badnaa a wa anahudaas waxaad moodaa inay falama istaqara fii nufuusi lmukhaaibiina ana allaha ha ana allaha huwa alcaliy alaclaa ideh ana allaha inay huwa alcaliyu kan sarreeya alaclaa oo sarraynta badan waanahu fowqa kulli shayin shay kastaba inuu ka sareeyo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 fa inahu yatanaawalu waxaa soo gelaya ou koobaya hadalkaasi maa fawqa almakhluuqaati kulliha makhluuqaadka waxa ka sarreeya oo dhan famaa fawqahaa ha famaa fawqahaa ha nacam famaa fawqahaa wixii ka sarreeya kulluhaa dhammaan huwa fi samaai samaduu jiraa nacam walaa yaktadii mana keenayo haada an yakuuna inay ahaado hunaaka darfun wujuudiyun weel oo jiro oo yuxiidu bihi alla koobaay marka iyagu leeyihiin markaad all kor aad u nisbayso xays aad gelina xaysna anagii soo sheegno waxaweye waa meel yaroo qaabsanoo waxa alaabta la eg waa ah. marka waxay ku leeyihin meel xaysaad alla gelinaysa acuudu billahi min ashaytaan marka waxaa la leeyahay haddii culuwi la yidhaahdo fa inahu yatanaawalu wuxuu qaadanaa maa fawqa almakhluuqaati kullihaa